habeenka qiyaamuleylka la tukana ayaa halkan aan ku soo jirnay baabka afraad baabu qiyaami shahri ramadaan baabu qiyaami shahri ramadaana bisha ramadaan istaaggeeda ayuu baabkan u baab yahay la istaago oo habeenka la tukado xadiid kun lix boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaamu nasaa-iy caleyh raxmat ullah akhbarna qutayb ibnu saciid ibn jamiil min ariif albaqlaani waa hiqatu habt can maalik ibna anas imaam أنس إمام دار الهجرة عن بن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري وثقة ثبت إمام حجة عن عروة بن الزبير ثقة فقيه عن عائشة وحكور أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاها أن رسول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صلى wuxuu ku tukaday fi lmasjidi masjidka daata leylatan habeen habeenada ka mid ah markuu nabigeena tukaday oo masjidka habeen habeenada ka mid uu ku tukaday waa qiyaamuleylkii waصalaa waxaa tukaday bisalaatihi nabiga salaadiisana naasun dad baa ku daba tukaday uma intaa kadibna sallaa nabigu u tukaday sal اla slm alqaabilati habeenkii ku xigtay ayuu nabigeena tukaday wa kaura الnaas dadkiina kadibna way tiro bateen uma intaa kadibna ijtamacuu way soo urureen min alleylati اhaaliثati habeenka saddexaad aw iraabica ama habeenka afraad raawiga ayaa shakiyey falam yakhruj ilayhim muusan usoo bixin rasuula rasuulka sal slam falamaa goortii asbaxa nabigu waa bariistay qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu calayh wasalam laqad ra'aytu waxaan arkay alladii kii ama qad ra'aytu waxaan arkay alladii kii sanactum aad samayseen isu soo bixiinni iyo ururka isusoo ururteen waan arkay falam yamnacni igama reebin min alkhuruuji inaan soo baxa ilaykum aan idiin soo baxa adinka ilaa annii aniga khashiitu waxaan ka baqay an yufrada in lidinku faradeelo calaykum korkiinna wadalika arrinkaana fii ramadaana bisha ramadaan ayaa arrinkaa dhacday ayuu raawi leeyay radia allahu taala anu arda nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam habeen habeenada ka mid ayuu soo baxay masaajidka ayuu qiyaamuleil ku tukaday saxaabadii habeenkii way ogaadeen kadibna way la tukadeen habeenka labaad habeenka saddexaad ama kii afraad masjidkii oo dhan ayaa buuxsamay nabigeenna calayhi الsalatu wasalaam uma soo bixin nabigeennana calayhi الsalaatu wasalaam arinkaa markuu sameeyey subaxdii uu ka cudur daarta saxaabada wuxuu dhahay waa idin arkaayey waxaad samaynayseen waa idin jeeday xataa qaarkiin aad xixi lahaydeen ama aad eh, inaan soo baxa aad jeclaydeen isugayseen waa ii muuqatay laakiin waxaan u baqay in lidinku farad yeela kaas arrinkaas ayaa iga diiday haddii lidinku farad yeeli lahaana maad awoodan ayuu nabiga cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam riwaayadda kale arrinkaana bisha rabadaan ay ahayd laakiin xilligan hadda aan joogna in qiyaamuleylka waliba ramadaanka taraawiix salaada loo yaqaano la tukada wax dhibaato ku sugan ma laha maxaa yeelay wixii laga baqay maxduurkii ahaa in lagula farad yeelay khalaas alyowma akmaltu lakum diinakum waatamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan khalaas weliba sayid cumar radia allahu tacala an ardaha markuu taraawiix dadka usoo jamcinayey oo usoo aruurinayey waxyaabaha u daliishada waxaa ka mid ahaa waqad amina annaas inkastoo lafdiga laftirkiisa uu ku sugnaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu oo salaat khawfkii haddii ay dhammaatay salaadan la gaabina iyadna loo soo daliishaday laakiin in lagu fard yeelo ummadda hadduu nabi maxamed mardhin sal l slam inqaaca alwaxyu wax damboo la fard yeela lama arko intii uu nabi maxamed ogaa sal l slam waa farada intuu sunno ka ogaan intaa unbaa sunno ah intuu sharci ku ogaan intaas sharciga wixii ka soo harayna sharci ma ahan sidaa weeyaan xadiidkun lix boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي mat akhbarna cubaydillahi bn saciid alyashkuri iqaة ma'muun suniy qala xadaثna moxamed bn fudayl alkufi wa saduuq caarifu rumiya btashayuc rumiya bالtashayuc can daawuud ibn abi hindin alkhuraasaani iqaة mutqin kaana yahimu fii aakhirihi markuu weynaaday ismoodsiine ayuu lahaan jiray can weliid ibni cabdiraxmaan alxamsi waa iqa can jubayr ibni nufayr alxadrami waa iqatu jaliil can abi dar lkifaari wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abudar sumnaa waan soonnay maca rasuulila nabiga ayaan la soonay sal slm fii ramadaana bisha ramadaan falam yaqum muusan istaagin bina annaga oodna lama istaaginoo qiyaamuleyl nama dujinin nabigana sal slm xataa baqiya ilaa ay ka hartay bishii sabcun xataa baqiya ilaa uu ka baaqi noqday kasoo haray sabcun todoba min ashahri bishi waxba bishi kasoo soo harsan todoba maalmood ama todoba habeen baa ka jirta faqaama qaama binaa kadibna waana la istaagay xataa dahaba ilaa uu ka taga uluثu leyl habeenka saddex meelood hal meel ilaa uu ay ka dhamaato ayuu nabigeena tujinayay sala allahu calayhi waaalih wasalam waa saddex saac iyo afar saac iyo meelaha taqriiban xilliyadaas weeyaan maxaa yeelay salaadda maqhrib annaga xilligeeda xilligeennan go-on uma badna arda alxaramayn ama maki iyo madiine uma badna xilli salaada maqhrib waxaa la tukani kow iyo tobanka iyo barka ayaa la tukani amaba shanta iyo barka saa u ayaa la tukani salaada maqhrib mar waxaa la tukani hal saac iyo rubac ama hal saac iyo afartan daqiiq inay gaartaa laga yaabaa salaada fajr mararka qaar waxaa laga yaabaa lixda kadib in la tukada lixda kadib in la tukada laga yaba mararka qaar waxaa laga yaabaa afarta ka hore in la tukada ama afarta la tukada waa maka iyo madiine riyaad ayadaa sheegin riyaad waxaa weeyaan saddexda iyo meelaha ayaa mararka qaar u gaaraya fajarka waa aalic naail wa saas xilliga xagaaga iyo xilliga mxuua qaboobaha iyo xilliga sayfka ee kulaylaha aad bay u kala duwan yihiin laakiin annaga alxamdulilah habeenkiina waa justa <laughs> maalintiina waa justa waxa isbedelka ugu badan waa soddon daqiiqa lidaalika qofka intuu waddankan ku nool yahay cibaadadiisa habeenka aad bay iskugu aadi kartaa qofka ilah waafaji subana wataala lakin xaramaynka oo kale waa aal naail mar waaa tegi laba iyo tobanka mar waaa tegi sagaal sa sida awgeed marka in la yihaahda eh, laba iyo tobanka kasoo bilaabani oo afar sa ay ku idlaani ama saddex sa ay ku idlaani lama ilaaqi kara marka hore laga yaaba in laba saa xillu ku dhowga salaada eh, maqrib la tukada saasaa markaanu leeyahay saddex sa iyo afar sa sa weyaan waaya xataa dahaba ilaa uu ka taga uluuleyli habeenka saddex meelood hal meel faqaama binaa wuuna la istaaga xataa dahaba ilaa uu ka taga uluuleyli habeenka saddex meelood hal meel uma intaa kadibna lam yaqum nalama istaagin binaa annaga fi saadisati habeenkii lix iyo labaatanaad habeenkii ay ka dhinayd cafwan habeenkii ay ka dhinayd lix habeyn maxay noqonaysaa marka habeenka afar iyo labaatanka habeenka hore maxay ahayd habeenka saddex iyo labaatanka uma intaa kadibna lam yaqum muusan istaagin binaa annaga fi saadisati habeenkii lix ay ka dhinnayd oo afar iyo labaatanaadka ahayd faqaama bina wanala istaagay fi lkhaamisati habeenka shanaad ama shan ay ka dhinnayd oo shan iyo labaatanka ku beegnayd weeyaan xataa dahaba ilaa u ka taga shatru leyl habeenka nuskiis habeenka saddex iyo labaatanaadkii muxuu noqday waa ulukii habeenka shan iyo labaatanaadkana muxuu noqday nisfkii waa todoba iyo labaatankana aanu tagno o faqultu waxaan ya rasu rasuulka allow low nafaltana haddii aad noo ziyaadin lahayd baqiyata leylatina habeenkeenna haadihi etna inta ka harsan haddii aad nooga dari lahayd oo qiyaamuleylka aad noo sii wadi lahayd lakaana xasan arrin wanaagsan oo qiimo badan ay ahaan lahayd saas ayaan ku iru yidhi qaala wuxuu yidhi innahu shaniye man qaama qofka la istaago maca alimaami imaamka xataa yansarifa ilaa uu ka salaama noqsado kataba allahu alweyn wuxuu u qoraa lahu isaga qiyaama leylata habeen oo dhan istaageed ayuu ilahay qoraa subxana wa tacaala waa nicmo ilaahay haddii marba imaamkaadi intaad salaadda la bilaabato kadibna aad la saalama noqsato khalaas oo salaadda dhammaysato wa haddii ay laba imaam yihiinna kan hore mise kan dambe maya ilaa salaadda ay ka dhamantaa loola jeeda muhiimaddu waa taayada qiyaamuleylkio kaamil ayaa lagu qori waa bishaara uma kadibna lam yusalli bina nama dujinin walam yaqum muusan istaagin xataa baqiya ilaa ay ka baaqi noqoto alaaun saddex min ashahri bishi oo habeenka labaatan iyo toddobaadki faqama bina wuu nala istaagay fi aaliai habeenka sadeiyo habeenka saddexda ee ka dhinayda oo toddobiy labaatanaadkii wa jamaca ahlahu reerkiisii oo dhan ayuu nabiga soo ururiyey wanasaahu dumarkiisii xataa takhawafna ilaa aan ka baqno an yafuutana inuu naga taga alfalaaxu suxuurta qultu waxaan idhi wama alfalaax falaaxna muxuu ahaa qaal wuxuu yidhi suxuur waa suxuurta weeyaan habeenka laba toddoba-iyo labaatankii ilaa fajarka lagaga soo dhowaada oo suxuurlaan inaan udhacdaan ku sigano ayuu nabiga taagnay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka walaalaheen masaarida iyo ardalxarameynka iyo habeenka labaatan iyo todobada habeenka dhan istaagayaan mujeedaan meesha ay ku dhegan yihiin boos adagay haystaan meel sahlan ma ahan saxaabada nabigeen rag badan ayaa qabi jiray radia allahu tacala anhu ardaahum kuna dhaaran jiray inay muxuu ahaa ay tahay habeenka labaatan iyo todobada inay tahay laylat alqadar inay tahay ku dhaaran jireen lidaalika ardalxarameynka markaad joogtid maka iyo madiine oo kale habeenka labaatan iyo toddobada markay dhammaato ya khalaas ramadaan waa uga dhammaaday diyaaradiga la socdo raaci ciid reryaal ciid waa la kala guuri habeenka labaatan iyo sideedka meelahana mararka qaar ay dhameeyeen qur-aanka habeenka khatmi lqur'aan hadduu dhacana ciid waaba la tukaday oo kaleba ciiddi waaba la tukaday khalaas waa la kala yaaci marka sidaa weeyaan laakiin sida wanaagga badan oo qiimaha badan siduu nabigeena sheegay sal lla slam faltamisuuha fi lcashri soomehen tobankii oo dhan in laga wada raadiyo oo aad loo cibaadaysta ayaa loo baahan yahay xadiidka kun lix boqol iyo lixaad waa xadid صaxiixa qala alimam nas alي mt akhbarana axmed ibnu sulayman الruxawi wa iqaة xaafid qala xadaثana zayd ibn xubaab alkhuraasaani wa saduq yukhطiu fi xadiiثi thawri qala akhbaranii mucaawiya ibnu صaalix alxadrami wa saduq lahu awhaam qaala xadaanii nucaym ibnu ziyaad ma ziyaad baa idiin qoran nucaym ziyaad soomaa biza nucaym ibnu ziyaad abu alxa ashaami weyn iqatun yursil qaala samictu waxaa ka maqlay nucmaan bashiir radia allahu tacaala canhuma calaa mimbari xims magaalada xims oo taqaanaan waxaa hadda aad ugu barannay xilligii baaqiyadahan shaam hadda jooga oo bashaar al asad magaalooyinku burburinayay ka midta magaalooyinka u burburiyey oo ahlusunna waljamaca wuxuu ahaa meelkaad lagu baabi'iyey dhulka lala xims iyo xamaa xamaade aabbihiisaa baabi'iyey lixtimaadkii nimanka ikhwan muslimiinka ayaa salliga ay u ahayd ilaa lixdan kun oo ayagaah lagu dilay toddobaatameeyhi ay taqriiban adiga lixdan toddobatanka udhexays meelahaas ragga taarikda yaqaana kolley way ogsoon yihiin marka lixdan kun oo dad ahlu diin aho nimanka ikhwan muslimiinta loo yaqaano mursi iyo tiimkiis ayaa halkaa lagu baabi'iyey marka waxaa weeyaan xims marka waxaan ku naqaanaa waa magaalooyinka qadiimka ahaa ee bilaad shaam xims iyo xamaa iyo magaaladan xalab iyo magaalooyinkaas ya ya darca ah, a magaalooyinka qadiimka ahaa oo aad yani xitaa qabla alislaam qaarkood ay jireen ay ka mid ahaayeen marka magaalada xims xims ayuu marka dul saarnaa nocman bashiir khaiib ayuu ahaa calaa mimbari ximsa ayuu saarnaa yaquul isagoo ayaan maqlay qumna waan istaagnay maca rasuuli ayaan la istaagnay sal slm fii shahri ramadaana bisha ramadaan alaaa eh, leylata alaain wacishriin habeenka saddex iyo labaatanaad ilaa ulu leyl awal habeenka saddex meelood hal meel marka loo dhiga oo weliba qaybta hore ah uma intaa kadibna qumna waan istaagnay macahu nabigaan la istaagnay leylata hamsin wacishriin habeenka shan iyo labaatanaadka ilaa nisfi leyl habeenka niskiisa uma qamna waan istaagna macahu leylata sabcin waishriin ayaan la istaagnay xataa dananaa ilaaan ka malayna an laa nudrika inaan haleelin alfalaaxa suxuurti wa kaanuu waxaa yusamuunahu falaaxa mid ku magacaaba asuxuur asuxuura suxuurta ay falax u aqooni jireen marka qiyaamuleylka marka bisha ramadaan saddexdaas habeen saddex iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka inuu nabigeena saa u dukan jiray sal allahu alay waslam waliba habeenka labaiy todobadaba uu salaada ku ku dhoweyn jiray ayuu caddaynaya radia allahu tacala an arda baabu tarkiibi allah ramadaanna gaarsiiyo allahna waafajina anu ka faa'idaysano baabu tarkiibi fii fii qiyaami alleyl qiyaamuleylka in lais jeclaysiiyo oo laisku booriyo laisku gubaabiyo ayuu baabkan u baab yahay kun lix boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alih ramat la abarna moxamed ibn cabd yaziida almuqri waa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can abi zinaad cabdlahi bn dakwan iqaة faqih can ilacraj cabdiraحman bn hurmus waa iqaة habt can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cabdiraحman bn skhr dawsi radia allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi cbdiraحman bn skhr qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm idaa naama hadduu saaxda axadukum midkiin oo hurda caqada wuxuu gunti ashayطaanu shayطaanka calaa ra'sihi madaxiisa alaaa cuqadin saddex gunud ayuu muxuuha ku xihay saddex meelood ayuu xirayaa uu guntayaa yadribu wuxuu ku afuufi ama uu ku akrini calىa kuli cuqdatin guntin la arka leylan طawiila ay urqud saaxa leylan habeen awiilan dheer saa iska raaxayso ayuu mid walba ku qodbayaa qodob ayuu ku dhijini waaya saddexdu guntin faida stayqada qofka hadduu soo kaca oo fadakara uxus allaha alla weyne caza wajal inxallat cuqdatun hal guntin ayaa meesha ka furata markuu of soo kaca alxamdu lilahi اladii axyaanii bacda ma amaatanii wa ilaahi الnashuur iyo adciyadii kaleo soo aroortay hadduu qofki intaa la yimaado fag hadlayaasi martuuri oo meeshiiba ka baxaysa waa qodob fain tawadaأ hadduu weyse qaato suwaagana ku daro qiimaha badna inxallat cuqdaة أkhraa guntin kale ayaa markiiba furmays fagdhihi waa markuu weyse qaato fain sallaa hadduu tukado marka oo qiyaamu leyl ula yimaado iyo sunno ula imaado inxallat ilcuqadu kulluha guntimihii oo dhan ayaa wada furmayaan fayasbixu markaas waa bariisani ayiba nafs naftiisa iyadoo qiimo badan tahay wanaag badan tahay nashiian weliba aad u firfircoon ayuu waa bariisani wailaa hadduusan intaas samaynin uusan saddexdaas qodob la imaanin markuu ka uusan dikriga alla la imaanin tan labaadna uusan weyse qaadanin tan saddexaadna uusan qiyaamuleyl iyo salaad sunna tukanin asbaxu waa barisani khabiia nafsi naftiisu aad u lidan kaslaan weliba aad u cajisan wahsani ayuu waa barisani ayuu nabiga cadayna sal allahu alayhi waali wasalam soo ma adarkin kuwa <laughs> marka salaada subaxdeebaad ama imaamka intuu ku jiro un afka mar saas un ya soo arki waxaa yeeli habeenkii ama uu social media kusoo jeediyo mar damba ooba xilliga la soo kacaya ayuu muxuu ah hurdi nafti marka weli ma ay dhargin qodobka labaadna ma ah, haddii kale waxaa laga yaabaa inuu adkaartii iyo ariiqii nabigeena u jiday sal l slm qofka uu daba maro kadibna kaslaannimadaas ayuu muxuu ahaa eh, kusoo kacayaa iyo naftiisu aad yani stress iyo isla hadal iyo cibaadadii udhadhamaynin iyo shaqadii oo dhan walba yani khabiia nafsi qofka marba haddii aad naftiisa ayna fiicnayn wax u dhadhamaa lama arko shakan u dhadhamaynin quraanan u dhadhamaynin shaqan u dhadhamaynin yani eh, reeran u dhadhamaynin ilmaan u dhadhamaynin hakada yani wuxuu noqonaya qof yani qof maqan indhataag laakiin nicmada balfiiriya xitaa wadaad shee cabdikariim la yidhaahdo qolyahan suuriyaanka ah, culimada aadka runtii ilaahay subxana wa tacaala u siiyey fiir dhirarka iyo ummadda in ummadda la dhiso aad kutubo badan oo xagga tarbiyada ayuu leeyahay oo aad u badan shee cabdikariim marka doctor cabdikariim wuxuu leeyahy marka kutubaha iyo markuu sheekeynaya mar jaamacadda nooga yimid markaasaa ah wuxuu la hadlaya ardayda jaamacadda oo kumanaan ah ayuu la hadlaya madiina wuxuu dhahay qofka haddii aad wax kale awoodi weyda soddon daqiiqo xiro soddon bes wax kale maaha weysada marka laga reeba soddon daqiiqa oo toban daqiiqa aad qiyaamuleil tukata toban daqiiqa dikri iyo istikfaar iyo alla baryo imaado toban daqiiqana aad qur-aanka akriso intaa bes wax kale haddii aad samayn weyda toban soddonkaa daqiiqa oo salaada fajar ka hore joogtay wax walba iyagaa kaa qeyb badnaani ficlan waana xaqiiqa qofki intuu habeen tukan lahay saddex sa afar sac habeenna uu muxuu ahaa salaadda fajar soo kici laha waxaa loo qaataa nus saacaas qofki inuu joogtay bas weliba annaga waan joogtayn karnaa oo saacaddeenna inta badan markay u badan tahay toban saac oo dhiban shan daqiiqa kob iyo tobankii oo toban saac iyo afarta konton shan daqiiqa ama kob iyo tobankii oo shan daqiiqa dhiman markii ay ordana xagey gaaraysaa labaatan daqi meelasa gaari kob iyo toban daqi marka xilli aad isku celcelin karta wa marba haddii aad toban saac ka soo kacda xataa toban saac iyo rubac haddii aad ka soo kacda waa iska dhergi waa dhergi qofkii dee ilaahay u waafajiyey oo ahluleyka isagoo baab kale mogta ayada laakiin dadka iska ducafada ah masaakiinta oo annaga aan ka midna waxaa weeyaan intaas haddii aan xataa joogtayn waxaa aada u qaybo badan wa waaya xadiidku lix boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai a qaala alimam nasai aleh ramat ullah akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari isxaaq ibnu rahwiya weeyaan iqat tabtun xuja qaala anbana jarir bn cabdilxamid اdabi waa iqa can mansuur muctamir waa iqa can abi waail shaqiiq ibnu salma waa iqat mukhadram nabiil can cabdilaahi ibn mascuud ibn umi cabd radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi dukira waxaa la sheegay cinda rasuulka alagti waxaa lagu sheegay rajulu nin ayaa la sheegay naama saaxday leylatan habeen xataa asbaxa ilaahuka waa bariis oy salaada ka dilaacdo qaala wuxuu yihi nabiga sal slm daaka waa rajulu nin oo baala uu ku kaadiyey ashayaanu shaydaanka fii uudunayh labadiisa dhagood ayuu kaadi ka buuxiyey saasuu nabiga cadayna sal allahu calayh waali wasalam ya waa imtixaan nin salaada fajar ilaa laga aqimo ama laga adima hurdi shaydaan baa dhagaha kaadi ugu buuxini bud qaarkood waxaa laga yidhahdaan awde waaba dhagi waa caadiye ya waxba kama buuxaane soo saama yani shaydaanka waa ka adkaaday ninka asaga si fiican buu u legday meel buu saartay ya waan qof markaad ka adkaatay moogta hebel hebel uu ku kaadiyey uu ka adkaaday waa yani khalaas midda kalena xadiid si u yahay kuso aroor baan sheegayna waa kaadi laakiin adaan kuu muuqan macnawi weeyaan xisi ahaan inuu u kaadiyo kaadidiisa adnaa arkayn waa laga yaaba malmaana xadiidku lix boqol iyo sagaal xadيث ku بqل iy sagaaلad النسي ي م أخبرna cمر بن فلاس wa ثiقة xافiظ qال xadثna cبدالعزيز بن عبدالصمد الcمي ثiقة xافiظ qال xadثna mنصور بن معتمر wa عن أبي وائل شhقيق بن سلمة ثiقة مخdرم جليل عن عبداللahi بن مسعوuد رضي الله taعaلى عنه وaرضى أن رaجuل ba qال وxuu ya رsuل رasuلka alw إنa فuلاaنا hebel naama uu ka saaxday salaadii qiyaamuleylkia laga hadla la socda meeshaan salaaddii farada umalaynina ila waxaan ku jirna maxay tahay kitaabkaan ku jirna kitaab qiyaam leyl salaad alfajr iyo fariido laguma jiro baabkeeda mar aan soo dayna waad garanaysaan intee kitaaba noo dhexaysa laga soo guurka ayada kuma jirna wuxuu yidhi ina fulana ninka hebel ahaa naama wuxuu ka hurday can salaati salaad albaarixata xali xataa asbaxa ilaa u ka waabariisto qaala wuxuu yidhi daaka kaas ayaanu waa hayaan oo baala ku kaadiyey fii udunayhi labadiisa dhagood ku kaadiyey daaka ismu ishaaraad xaguu noqonaya daaka arajulu daaka arajulu a ismu ishaaro weeyaan ismu ishaarada marka eh, yani daaka shayطaanu baala fii udunayhi marka daaka kaa isaga ah oo hawsha ayada ka dambeeyey waladii tawalla kibra oo kale oo daaka kaa oo ninkaan saa u galay shayطaanun waa shayطaan soo ma kadibna maxaa ka dambeeya baala wuxuu ku kaadiyey shayطaankaas fii udunay labis dhagood uu ku kaadiyey ninkan wax saa u galay ilaa fajarka ad ka dilaaca <laughs> inuu saas salaaddii ka saaxda sababay waa shayطaan oo labadiis dhagood ku kaadiyey ayuu nabig yihi salى اllahu alayhi waali wasalam xadiid kun lix boqol kun lix boqol iyo tobanaad waa xadiis xasanu صaxiix weeyaan xasanu cinda qowmin صaxiix cinda qowmin aw xasanu fi ariiq wa saxiix fi ariiq أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق وثيقة حافظ قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن بن عجلان محمد بن عجلان صدوق قال حدثني القعقاع بن حكيم الكناني المدني واثقة wiqatu tabt can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radi allahu tacala an arda qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu uhi sal slem raxima allahu allah naxariista rajulan nin qaama istaag min leyli habeenkii fasallaa tukaday ilaaha u naxariisto ducada nabiga marabta aabihiisa u ducey hebel maqli jirteen hebel hooyadiisa u ducaysay wax ka weynan idiin sheegi marka oo nafteydiin u sheegi ma rabtaan muxuu ahaa ducada nabi maxamed sal l slem qabsada marka aan wada qabsanna caawa aan ku ballana ciddii aan soo kici jirin raxima allahu allahu naxariisto rajula nin qaama istaag min leyl habeenka fasalla tukaday allahu naxariisto waa ducada nabigena sal waana la aqbali ilaahay qof uusan naxariis la doonin qiyaamo leyl maba waafajinayaba ilahay markuu qofka qiyaamo leyl waafajina waa maruu naxariis la doono rabbigan subxaana wa tacaala uma kadibna ayqada kaciyey imra'atu haweenaydiisi oo fasalad ayadna ay tukatay isaga cibaado la imaaday ugu toosnaaday xaaskiisina wuxuu sabab ugu noqday inay toosnaato ilahi caabud subxaana wa tacaala fain abad haddii ay diiddo oo hurda isku dhadhejiso nadax wuxuu ku firdhiyaa fii wajhiha wejigeeda almaa biyo waraxima allahu allahu naxariis imra'atan haweeney qaamad istaagtay min leyl habeenka fasallat ayada tukatay uma kadibna ayqadat kicis zawjaha ninkeeda fasalla tukaday fain aba hadduu diida nadaxad ku fidhiisa fii waji wejigiisa almaa biyo si hurdada ay ugu biibto ay uga kacdo waa laba marka khayr isla doore aayibaatu liayibiin wاayibuuna liayibaat adduunka nicmo ka weyn lama arkaayo qofka inuu isaga saalix noqdo reerkiisana inay salaax la imaadaan oo ilaahay sabab ugu dhigo subxana wa tacaala xaaskii siduu naftiisa ugu xanuunsana ugu xanuunsaday ilmihiisi sidoo kale haweeney waxaa kasii fiican oo kasii qiimo badan haweeney saalixadda oo intay muxuu ahaa weysaysata cadiyaysata kadibna muxuu ahaa qiyamoleyl u istaagta ninkeedii kadibna kac kac hadduu diidana muxuu ahaa baaf biyo ama baaldi biyo madaxa ugu shabtay baaf mise mise waa hal shab wa wa ka baktiri haddii muxuu ahaa baaf ku shabtee weliba qabowga nairobi waa shab wa kosiisa hadduu dharbaaxday ka sii day ka horama <laughs> ilaan inta badan dumarka iyaga waa naxariis badan yihin o wa dharbaaxa waa waa adkaani wax naga tag inay tahay ku qayriso waa laga yaaba ay wax ka yara daba turto laakiin gacanqaad kuma badna inkastoo beryahan dambe waxay isbedeleen marka laakiin Eh, isagii hadduu u gacan qaado ka waran ya kariim nin qiimo badan xaaskiisa oo ilaahay daftii ugu yeertay mustaxiil nin un darogeysto ah ayaa laga yaaba inuu dhibkaa geysto darogeystana dee asaga meel la saaraaba ma lahan allah soo hanuuniyey ummaddana allah ka qabto waa yahay marka ducadaas nabi maxamed ayaa ducay sal slam waana maqbuul marka aan ka faa'idaysan raggi dumar baan ka faa'idaysano xadii kun lix boqol tobani koobaad waa xadiid saxiixa qala alimam bn sacid mt akhbarna qutayb bn saciid ibn jamil min طariif albaqlani wahiqatu tabtun qala xadana layth bn sacd imam ahli misra can cuqayl ibn khalid اlayli wahiqatu tabtun can zuhri maxamed shab zuhri can cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib wa zayn acaabidiin zayn alcaabidiin ayaa loo yaqaanaa wa caabidun hiqatu habtun faqiihun faadilu mashhuur intaasoo waصfi ah intaasoo bilad ah bilad ah ayaa muxuu ah la saaray fadal naam naam fadal haa ha waad qalayni subaxdii aad la imaanaysaa markay qoraxda kor usoo kacda laba iy tobana tukan laakiin bedel kob iyo tobanki naam ilan witr maalinta ma lahan can cali bni xusein waxaa laga wariyay cali bn xusein waa zayncaabidin ibn cali zayncaabidin cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waa zaynulcaabidiin waa iqatun habtun caabidun faqiihun faadilun mashhuur intaasoo bilad ayaa la saaray أن أن الحuسaين بن علي بن أبي طالب حuسaين بن علي بن أبي طالب صبط ama sibطa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه alي sسلم nabigeenna ayaa awow ahaa gabadhiisaa dhashay wuxuu geeriyooday amaba la dilay u shahiiday in shaء الlahu taعaalى kow iyo لixdanka jir nabigeenna salى الlahu عalيه alي wsلم meesha ciraaq ku taalla ee karbala loo yaqaano halkaas ayuu maalin caashuro ah ayaa rag reer bani umaya isagaa isku fara saareen halkaasa ah marka isaga iyo faamilkii dad badan oo ka mid ah sayid cali iyo muxuu ahaa bani haashim halkaas ay ku eh, galbadeen ilaah agtii ayaana lagu kala bixi doonaa cinda allaahi tajtamicu اlkhusuum annaga kalema xukumayna laakiin eh, in laga gardarna oo weliba culimmada ay shahaado u sheegeen waa arrin macruuf oo mashhuura laakiin waxyaabaha ka dhasha oo ama ka dhashay oo nimankan shiicada ah waxay dhihi jireen ku nabte nabigana kaaga horraysi ma maqli jirteen shiicada waa noocaas ninkan xusein ibn cali abi aalib ayaga ayaa hoosaasiyeen ayagaa sireen ayagaana khaldeen isagoo iska jooga muxuu ahaa ard alxarameyn madiina iska jooga ayaa waraaqay usoo direen waxay yidheen noo imow adiga ayaan kula mabaayaconaynaa ayaga adiga ayaa amiir noo ah adiga ayaa muxuu ahaa amiir muminiin ah noo imow waraaq tukala tukala kalama go-ayaan arrinka waxaa ka war helay kibaaru saxaaba cabdullahi ibnu cabaas oo magaalada makasaldhiga ay u ahayd iyo cabdullahi bin cumar oo taqaanaan raggaas ay oo isku da'na taqriiban isku da'da waayeen oo marka ayadana culimada saxaabada ah iyo ummaddaba culimo ah ayaa waxay yidhahdeen xuseynow war nimankaas waa dad ballanbaryu eh, ballanburyo badan aabbaha ay muxuu ahaa ballanta ugu baxeen wamaa ilaa dalik waa niman dhib badan midi kalena waxaa weeyaan dhib ayaa ka dhici kara joog bay kala taliyeen aad bay ugula hadleen waliba way ehbiyeen xataa qaarkood hata way soo dabakaceen markuu muxua ah magaalada madiina ka soo ambabaxay de ilaahay wuxuu qadar qadara miyaa meel laga leeay jiraan waa la kari waaye iyagana waxay leeyihin maya oo kula mubaayacon waxay u keeneen kumanaan kun oo lama baayacoota magaalo dhinki magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo waa bilaad alciraaq waa soo baxay marka waa laga war helay waaligii muxua u joogay er, bani umaye u joogay gobolkan ciraaq ayaa marka loo soo diray halkii ay iskaga hor yimaadeen meeshii marka uu ku shahiiday insha allahu tabaaraka watacaala halkaas inuu ahlu janno yahay nabigan ayaa sheegay sala allahu alayh ali wasalam in ah, xasan walxusein in ahlu janno yihiin nabigan ayaa cadday sala allahu alayhi waaalihi wasalam arrinka asagaa marka iyagii ayaa sabab u ahaayeen inaad soo baxso qodob mayn qodobka labaad inay difaacaan marka meesha lagu daala waa agge waa iyagii dhexdoodii inay ciidan u diyaariyan difaacan soomayn abadan waxba ma ayna samayn ballantii ay ugu baxeen tii kalena ayagayaa dilayno sabab u hayn soomayn ummaddii waxay annagaa dusha naga saareen marka ahlusunna waljamaca dusha ka saar ay ayagaa dileen markaasa waxay yidhahdeen dembiga aan galnay bal waa been been ya been weeyaan dembiga aan galnay aan marka aan ka kafaar gudanayna oo marka tobanaadka la gaara waa inaan dhar madow xirano oon murugoodno oon oyno oon saqiirkeena iyo kabiirkeena dhiig iska keeno kadibna waa kaas shab shab shab baashaas maraan baxrayn tagay ilaahay qadarkiisa waxaan ku beegmay xilli ay caashura ay jirto baxrayntana waa meel yaroo adiga nairobi ilaa laagtin kale maog nairobi hata waa ka yarta mayna dalka dhanba eh, meesh yaasha waa ka yartaha baxraynti markaan tagay xilligaasaan ku beegmay shiicadii marka waxaa meesha ka dhawaaqa boqol kiiba toddobaatan ama siddeetan iyagaba qolyahan hadda maxaa la yihahda al alkhaliifa kuwaan meesha xukuma ahlu sunnada ay maalan waa wax aada u yar waa dad kooban boqol kiiba toddobaatan waa shiica kadibna magaaladii aa soo baxday xaafadda ayaga ay joogeen aan weliba aan degnay oo nin asxaab aanah dhalinyaradii jaamacadda soomaaliyaho meesha jinsiyad laga sii ayaa namartiqaaday oo meesha isagaan u joognay la joognay kadibna meeshu waa laisu soo baxay shab shab shab maragaa ma dhallinyara ma odayaala waa tiimtiim waa dawlad waxaad la yaabaysa adduunka tandiim intaa la eg weligay maa arka waan soo baxnay aan daawana marka se maxaan samaynaa waxa la yidhi waa inaan wax madow qaadan annagana haddii kale khataraan gelaynaa kootiye madow aan soo qaadana marka iyo khamiisye madow adii kal kootiye madow aan soo qaadanay bannaankaan u istaagna marka raxan raxan dhowlatus maaratay meeshaan ka dhaca xiliyada feestooyinka iyo muxuu ahaa waaa jamhuurda iyo fulan iyo somalka waa raxanraxan marka siday isula helayaan gacanta iyo muxuu ahaa baashaan saa la isugu garaaca dhiigga su u socda baashaa la isku garaaci waay afka waay kuleeda mudaac yar yar cirbada yar yar ay kuleeda shab marka la siiyo gudahay galaan shab shab shab shaac shab shaac intaa waxaa ka daran inta isgaraacaysa waxaa ka daran oo isku garaacays biraha xabadkooda yacni niw naw naw ah, sanad walba marka ilaahay wuxuu qadaray subxana wa tacala alsagiir wاlkabiir inaad naftiisa isaga jaldo ma garateen ilaa qiyaami saacana isjeldaan ilaahay su abaalgudbalferi umuna caaisha wayna alladayaan sooma sanad walba inaad kii yaraa iyo kii weynaa raggi dumar ay isjeldaan ay ayaga isgaraacaan oo xadkii firyada iyo been abuuradka iska furiyaan ayuu ilahay qadara subxana wa tacaala marka nimankaas baabkaas sameeyey in nabtay nabigan iga horaysay weyaane marka xusein bn cali bn abi aalib waa ninka isaga radia allahu tacala an arda sayiday shabaabi ahlijanna ahlujannada dhalinyaradooda labada madaxdu ah oo hogaamisa isaga alxasan wاlxusein radia allahu tacala canhuma weyaan ya sheekhi maxaa laga heli youtubeka laa xawla karbada qor yowma cashura qor waad yaabiba adiga dee taas ayadaa ah. ilmo yaryaro waxaad arkaysaa seef inta loo qaato saas qud laga siini dhiiga laga keeni kadibna garaaca lalihi bash bash bash bash bash taasuu garaac raggii dumar alxamdu lilah ilaahayaa mahadsan runtii umuna caaisha waa loo abaalguday khalaas ku filan waayahay Eh, ana alxuseyn bn cali bn abi aalib radia allahu tacala canhuma xadata wuxuu u sheegay can cali bn abi aalibin radia allahu tacala an arda sayd cali ana nabiya nabigana sal slm alaqahu wuu ku soo guureeyey iyo wa faaimata faaduma binti rasuli lah sal slem ayuu nabigan ayuu kusoo guurayey ilaa xaaskiisa ay ahayd faaduma waxay wada joogeen sayd cali radia allahu taala an arda nabigeena ayaa habeennimo kusoo guureeyey oo u yimid o faqaala wuxuu yidhi alaa tusalluuna miyaadan tukanaynin qultu waxaan idhi cali ayaa dhihi yaa rasuul rasuulka allow inamaa in kale maan anfusuna nafyaalkanaga biyad illaahi gacanta ay ku sugan yihiin ay ku sugan tahay weyaan biyad illahi gacanta ay ku suganta nafta nafyaalkanaga ay ku sugan yihiin faidaa shaaa hadduu alla doono an yabcaha inuu soo saaro uu nooleeyo bacaha uu soo saari haddii ilaahay u doono inaan soo bixiyo oon tukanno ilaahay uu soo saari fansarafa kadibna wuu noqday rasul rasulka sal sl xiina goorti qultu lahu daalika arrinkaa markaan ku idhi ama aan nabigu iska noqday uma kadibna samictu waan maqlay wahuwa nabigeena mudbirun walaal huwa mudbirun uu gadaal usii jeed usii socda dhabar jediyey yadribu weliba garaca fakidahu bawdadiisa nabigu garaca sal اla slm wayaquul wuxuu leeyahay wa kaana اlinsaanu akara shayin jadala wa kaana alinsaanu akara shayin jadala wa kaana alinsaanu akara shayin jadalan wa wuxuu ad alinsaanu ibni aadamka iyo insaanka akara shayin shaykan ugu badnaan badan jadalan xagga dooda ayuu ahaaday weeyaan bini aadamka dood badana ya saas aayadda qur-aankeed ayuu nabiga soo qaatay sal slam salaad dukaa lagu yihi xaggeed socotaa maad maska tukatid waad murmi marka waxaad garanaysaan saxaabada nabigeena sala اla alay slam yacni ayaga xataa hadda arrinta ayada ay ku dhegan tahay oo ayaga walow calaa anfusihim xaalad ku qota asaga mogta hawsha asaga lagu dhaleecaynaya soo ma wuu soo warinaya radia allahu taala an arda iyo diintooda ay kutusinaysaa xadiidka kun lix boqol waxaa xadiidka laga qaadanaya marka qofka inuu ahalkiisa ilmihiisa iyo wixii isaga hoos imaana inuu qiyaamo u kaciyo inay hadiga nabigeena sala allahu alayh wali waslm weliba meel kale foga degnay meel isku guri ma degneen xadii kun lix boqol tobani koobaad waa xadiid saxiixa xadiid kun lix boqol toban iyo labaada waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarana cubaydullah ibnu sacd ibn ibraahim ibnu sacd aلzuhri waa iqa qaala xadaثana cami adeerkii waa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd aلzuhri weeyaan iqaة faadil qaala xadaanii xadaثana waxaa noo warramay abi aabihina waxaa weeyaan sacd ibnu ibraahim aabbihii marka adeerkii ya camiga camu man cubaydullah ibnu sacd ibrahim ibn sacd qaala xadaanii cami adeerkii waa yacquub sooma haye qaala wuxuu yidhi qaala waa ke yacquub baa dhihi xadaanii abi aabbahi ay warmaxsanta aabbihii marka waxaa weeyaan waa ibraahim ibnu sacd waa iqatun xuja axsanta soo sidaa ma haahay qaala xaddaanii abi can ibni isxaaq ibnu isxaaq waa moxamed ibnu isxaaq imaamu lmahaazi weeyaan saduuqun yudalis wa bitashayuc wاlqadar qaala xadaanii xakiim ibnu xakiim xakiim ibnu xakiim ibnu cabaad ibnu xunayf alansaari waa saduuq can maxamed ibn muslim bin shaab zuhri waa taqaanaan can ali ibn abi aalibin can ali ibn xuseyn ibn cali bn abi aalib waa zayn alcaabidiin can abihi abihiis oo auseyn abihiis oo alxuseyn ibn cali bn abi aalib ah can jaddihi cali bn abi aalib radia allahu canhum qaala wuxuu yidhi sayd cali dakhala waxaa soo galay calayhi korkayga rasullah baa ii soo galay sal l slm wa calaa faatimata faatimana wuu noo soo galay annaga oo guriga jooga noo yimid min aleyl habeenkii fayqadana wuuna kiciyey lisalaad salaad yuu noo kiciyey waa salaadee waa salaatu leylki uma kadib rajaca wuu laabtay ilaa beyti gurigiisa fasallaa wuu tukaday hawiyan xiinan wakhti oo min aleyl habeenka ayuu tukaday hawiyan ay xiinan zaman oo wakhtiga ayuu tukaday falam yasmac lanaa xisan annaga dareenna muusan yani wax dhawaaqa annaga ah muusan maqlin aad looma kala fogeyn lakin su guri lama joogin farajaca ilan qaal wuxuu yidhi fajalastu waan fadhiistay wa ana acruku aan maraamari cayni carkiga waa sidaas idnihii aan maraamari muxuu ka maraamarayaa hurdadii culuseedoo saarnayd yuu ka tirtiri ama uu ka dulqaadi waaquul waxaan leeyay inna annaga wallaahi baan ku dhaaranne maa nusallii ma tukanna ilaa maa kataba allahu alla weyn wuxuu noo noo noo qoray lana annaga ya wuxuu alla noo qor maan saas ma yeelay saas ma yeelaan soo kuma celist ya oo hadalkii wii inaad raalli ka heenad caddayni hadalkii ku celi marka nabig sal slm wuxuu dhahay hadalkii cali u dhahay ayuu asna dhihi maa nusalli ilaa maa kataba allahu lana ilaahay wuxuu noo waxaan ma tukanayn yarcanana ku jirta meesha kadibna wuxuu akriyay qowl اllahi tabaaraka wa tacala wa kaana waxu ad alinsaanu akara shayin jadalan saasuu nabiga akri sal sl marka xadidka waxaa laga qaadanaya qiyaamuleil kaliga iskaga raaxaysanin waa janno banaanka ilaahay kugu keenay ilmahaada iyo reerkaaga arinta ayada walow qayb yarba ha noqote qayb ka sii naam ugu xumaaday waa hord waa hordaysnay ninka markuu hordaysnay mota sideedaba rufi alqalamu andal <laughs> marka bini aadamka sidiisa badaaqadii aragteen markuu hurda adig oo sooma arkin qof aad iyo aad kuu qiimayna oo ku ixtiraama ah, inaad hurdanka kacis marka aad damacdo oo carruurtaada oo kale oo hadalkaadana ad ayagoo soo jeeda aan diidaynin inuu mararka qaar gacanta sooma dhici karto sooma dhacdo isma ogsoon aslan wax kale muxuu ahaa mararka qaar waxaa laga yaabaa ilmihii ay kubaddooda ciyaarayeen iyo hawlihii iyo ku iyo muxuu aha ku qar waay moogta taabashadaadaba ilmihii inuu iska cillaa laga yaaba marka iyadoo sidcaali saad leeyahay radi allahu taala arda hurdaa weli ku jirtay midda kale hurdadana kama dhargin waana ilmo yaryar labada ilmo yaryar wayaan waa daayaraayeen radia allahu tacala canhu ardaahu marka hadalka asaga koleyba waa waa iyagar meel adagaa la saaray midda kale waxaad ka garanaysaan hadda sayid cali iyo sayidatna umana sayidatna faatima binti rasul lah sal slm ay saay xaaladooda ahayd ilmaha hawsha ay u bahan yihin waad garan kartaan marka ya wamur ahlaka bالصalaaةi wاصطabir ay sbir wاصbir wاصbir wاصbir wاصbir weliga ha ka daalin caawa ka kici habeenama ka kici toban jir isagoo ka kici toddoba jir ka kici sagaal jir ka kici toban iyo shan ka kici labaatan jir ka kici labaatan iyo laba ha ka daalin intuuba kula jooga ya sheekhi fadl ha a iigu celi a a waa ku filanta weliba kaa badanta intaay kugu filanta weliba kaa badanta hal ragc haddii aad dukato ood bacd alcisho dukato inaadan badsato wixii tabartaada adi hasku yarayn hasku yarayn waxaad awoodi karta laakiin waa kugu filanta weliba kaa badanta hadduu ilahay kaa aqbalo subxana wa tacala naga wada qan dhamaanteen baabu fadli salaat leyl habeenka salaatleylka fadligae baabkan u baabay xadid kun lix boqol iyo toban iyo sadexad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alah tla akbarna qutayb bn saciid qaala xaddatana abu cawaana alwadax bn cabdillahi yashkuri waa iqatun dabt can abi bishr ibn abi waxshiya wa jacfar ibn iyaas waa iqa can xumayd ibn cabdiraxmaan huwa ibnu cawf warkaas war laiskaga daba imaaday waa huwa ibnu cawfkaas warkaas waa laiskaga daba imaaday meeshaas waxaa dhacay wahmi ismoodsiin ayaa dhacday cid ay ka dhacdayba cid ka dhacdayba wahmi waa meesha ayada xariiq toosa la mariyo tirtir rasmi ah la saaro can xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari waa alximyari ma ahan ibn cawf iqat faqiih waa xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari iqat faqiih huwa ibn cawf waa wahmi inay wahmi tahay laba nin ayaa toos u caddeeyeen alimaam muslim fii saxiixihi wuxuu sheegay inuu ximyari yahay qodoba qodobkaas qodobka labaadna alxaafid ibn xajar fii kitaabihi annukat isna uu ku caddeeyey in wahmi meesha uu ku jiro sida awgeed marka ibnu cawf meesha ma ahane waxaa weeyaan alximyari weeyaan qof ay u qoran tahay alximyari amaba ay u qoran tahay xumayd ibn cabdiraxmaan keligeed ma jira ibnu cawf ay ku jirin waay can abi hurayrata wuxuu ka allahu tacala canhu arda qala hore abu hurayra qaala rasul uu sl sl slm afdal الصiyaami soom waxaa u fadli badan bacda shahri ramadaan bisha ramadaan kadib shahr اllaahi bisha alle almuxaram wa afdal salaati salaatan u fadli badan bacda alfariid farad kadibna salaatu leyl weeyaan taas ayuu nabigan cadayna sal slm marka soon haddii marba sunno u noqda bisha muxaram oo marra aan ka soo baxnay ay ugu fadli badan salaadna farad haddiiba laga taga wuxuu ku soo xiga waa qiyaamo leylkaas xilligaas waa xilligii rabbiga subxana watacala yanzilu ilى samaai dunya nuzulan yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasulطaanihi kibriyaihi kadibna uu leeyahay waxay weydiisani yaa dembi dhaafi weydiisani yaa waxsiiya wahaakada isagaa naadin rabbiga subxaanaه watacaala waay xadiidku lix boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid صaxiixa صaxiixu bima qablahu xadiid ka horreeyay ayuu saxiix ku noqonaya qaala alimaam nas alي ramat lla suwayd ibn nasr almarwasi waa iqaة habt qaala ambana cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii qaala xaddatana shucba waa imaamka kale can abi bishr hadda aan soo marnay jacfar ibn abi waxshiya jacfar ibnu iyaas weya ibn abi waxshiya waa iqa annahu isaga sami wuxuu ka maqlay xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari wuxuu ka maqlay yaquul isagoo la qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayh wasalam xumayd laftarkiisii oo waxaa weeyaan taabiciga ahaa ayaa toos wuxuu la aaday nabigeena salى اllahu عalayhi waaalih wasalam yaquul isagoo qaala wuxuu yih rasul rasulka sal slm afdal salaad salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariidati farda kadib qiyaamu leyl qiyaamu leylka habeenka istaagiisa wa afdal siyaami soonna waxaa ugu fadli badan bacda ramadaan almuxaram bisha muxaram arsalahu shucba ibn xajaaj xadiidkan mursal cidda ka dhigtay shucba ibn abi bishr xumayd eh, ibn eh, muxuu ahaa ibnu cabdiraxmaan oo nabiga toos u aadiyey oo xadiidka mursal ka dhigay shucba laakiin rag kale cabdilxamiid adabbi iyo abu cawaana alwadax ibn cabdillah ashkuri iyo rag badan ayaa waxaa weeyaan toos abu hurayre sii mariyeen oo nabigeena gaarsiiyen salى اllahu عalayhi waalihi wasalam lidalika riwaayadan uu shucba mursalka ka dhigay xadiidka dhib uma keenaysa lanna rag kale oo aad ugu badan ayaa xadiidka xariiriyey raxima اllahu اjamiiع fadlu salaat اleyl salaatuleyl fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baabiyey fi safari safarka lagu tukado xadiidka kun lix boqol toban iyo shanaad waa xadiid daciifa qaala alimam nasai abarna moxamed ibn muhana alanzi wa iqatun tabt iqatun xaafid qaala xaddaana moxamed waa ninkay moxamedkan ya ibnu jacfar qundar weeyaan iqatun صaxiix اkitaab qaala xadaana shucb waa imaamkii can mansuur bn muctamir qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqla ribciyan ribci ibn xiraash weeyaan iqatun caabid ibn khadram can zayd ibn dabyaana alkuufi waa maqbuul rafacahu wuxuu u sarameeyey kor la aaday ilaa abi dar ayuu la aaday radia allahu taala arda an nebiyu nabigana ka wari sal sl qal nabigana wuxuu yidhi alaaatun saddex yuxibuhum allahu alla weyne ayaa jecel caza wajal rajulu nin ayuu alla jecel yahay ataa u yimid qowman qola fasa'alahum kadibna bilaah alla weyne magaciisa wax ku weydiistay war ilaahay baan idinku weydiistay wax isiiya yidhi walam yasalhum aanan wax ku weydiisanin biqaraabatin qaraabo baynahu wa ayaga iyo isaga u dhexeeyo famanacuuhu kadibna ay yihahdeen waxba kuma siinayn oo u diideen ama ficil ha ugu diideena ama qowl ha ugu diideena fatakhallafahum wuu ugu dabamaray rajulu nin biacqaabihim cirabtooda oo intuu dib isu dhigay kadibna fa wuxuu siiyey siran si qarsoodi ah ayuu waxuu siiyey laa yaclamu uusan ogan bicadiyati sismadiisa ila allah alla weyne mooyne caza wajal iyo waladii kii acaahu uu siiyey waladii kii acaahu siiyey isaga iyo qofkii ninka wax bixiyey iyo kii la siiyey unbaa ogsoon waxaa un kaloo ogsan rabbigan subxana wa tacaala kuwa iyaga ilaahay ayaa jecla ayuu leeyahy xadiidka marka waa daciif laakiin nabigeena salى اllahu alayh ali waslm wuxuu sheegay sabcatun yudiluhum اllahu fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu waxaa ka mid ahaa warajulu taصadaqa bisadaqati faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh marka macnihi ma ka dharagteen qof aad la jecleen marka rabbigan subxana wa tacala miya halka loo harayna kala qodoba qodobkaas mar qaybta hore waxaan u helnay xadiid saxiixa qodoba qodobkaas iyo wa qowmun qolo saaruu socdeen leylatahum habeenkoodii xataa idaa kaana ilaa u ka had annawmu hurdada axabba mid la kalgacaylo badan ilayhim ayaga xaggooda mima shay yucdalu bihi la barbar dhigo wax yacnii hurdada wax loo dhiga xilli ayna jirayn ayaa jirta marka aad soo daasho oo waxaa weeye xaalad adag aad ku sugan tahay oo muxuu ahaa habeenkii uu gabagaba sii yahay berri ay kaa dambayso leeda berrina de waa la soconi xilligaas hurdada <laughs> waa garan kartaa nazaluu kadibna degeen fa wadacuu dhigeen ru'uusa madaxoodii la wada hurday faqaama kadibna isaga istaagi waa ninkii yatamallaqunii isagoo isu kaybahanbihini ama bihinbihini yani alla ayuu isu dulaynayaa alla ayuu isu khuduucinaya alla ayuu isu khushuucinaya rabbiga subxana wa tacaala wayatlu aayaati aayaadkaydin u akhrinaya kaasna ilaahay wuu jecel yahay xadiistii kaloo saxiix ahayd iyo aayaadkii ayaa isna macnihiisa u markhaati kici iyo warajulu nin kaana hada fii sariyatin gaadiila amaba roonda waxaad tidhahdaba falaqow lcaduwa cadowga ay la kulmeen fanhazamu kadibna dhammaantood way dhowr jeediyeen faaqbala wuxuu la qaabilay bisadri xabadkiisa ayuu gaaladii kala hor tagay xataa yuqtaa ilaa laga dila aw yuftaxa amaba lahu loo fura waa mukhaairkii yukhaairu binafsihi wa maalihi sooma marka xadiidka marka sanad ahaan waa daciif laakiin macaanadiisa waxa uu markhaati kici cumuuman nusuusta kitaabkii sunnada ayaa u markhaati kici weeyaan oo kale baabu waqti اqiyaami baabu waqti اqiyaami waqtiga istaaga ayuu baabkan u baab yahay goormaa la istaagi qiyaamo leylka xadiidku lix boqol toban iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي mt abarna mxamed ibn ibrahim اbصri waa saduuq can bishr wahو ibn mufadل الraqaashi الriqaashi wa iqaة tabtun caabid qala xadaثna shucba ibn اxajaaj can ashcaث ibn sulaym almuxaaribi wa iqa can abihi abihiis sulaym ibn اswad weeyaan almuxaaribi wa iqa can masruuq ibn ajdac alhamdani wa iqatun faqiihun caabidun mukhadram qaal wuxuu qultu waxaan u yidhi licaishata waxaan ku yidhi radia allahu tacala wardaha ayu lacmaali camal kiiseeba axabu la kalgacaylo badan ilaa rasul rasulka al sal slem camalka nooca nabiga agtiis sal slem ama alla agtiis subxana wa tacala loga kalgacaylo badan ilaa rasuulah miya ilaa rasul rasulka al agtiis sal l slem camal kiiseebaa nabiga agtiisa sala اllah alay slem aada loo jeclaa qaalat waxay tidhi addaa'imu kan joogtada ah addaa'im kan la daa'imo ama kan la joogteeye ama kan joogtada ah qultu waxaan idhi fa ayu leyli habeenkii kaana u ahaada yaquum mid istaaga yacni saacadaha habeenka kuweed nabigeed istaagi jira sal sl awalka miya wasadka dhexdhexaadka miya ma gebagabada qaalat waxay tihi idaa samica goorta u maqla assaarikha kii dhawaaqay waa diiqa markuu diiqa dhawaaqa meeqaasaa meeqaasaa u dhawaaqa sagaal sac sagaal sac sagaal axsantum diiqa markuu dhawaaqa nairobi diiq miyaa jooga islii khaasatan xaafadahan kore oo ummadda ay u kala firaarsan tahay xoogaho boogtahay waxbay gashan karaan laakiin meeshaan gurigan dheer fuul ama laamiga kusoo dhawaaqon bes wax kala haba yaraatee allah mustacaan lidaalika dadkan ka shaqaysta dhiiqadan ood ilaahay risiqa iyo diinta iyo wax walba kusii ilaaha noo ziyaadiye hanoo barkeeye shukriyada allahna waafajiye waxaa weye dadkii bilaabay markay xoogaho ilaahay uu u nicmeeyey diiqadan way joogi waayeen marka fatxi kale ay sii bilaabeen faraj fatx baklan qaaraa galay oo hadda waa kaas waa la sii waa la sii socdaa qaar waxay galeen muxuu ahaa sawsi dhanba waa la wareega donham ilaa camarok ilaa otii aad muxuu ahaa ducaalo dhihi jiray state house agtiis meelahaas haddii aad wax ka heshaan meelaha wax nooga dhisa ma ogeydeen keelasha aggeeda dhan walba ilaa westland meel baa la gal marka ilaahay subxaana watacala noo joogtay khayr badan oon la koobi karna ayaa socda laakiin waxaad ogaataan dadka araafta mara araafta dadka mara oo meelaha ay masaajidda iyo luqadan soomaaliga waa luqad islaam horta la socta ayada af soomaaliga luqad caadi maah waa luqad islaan qofa islaan ahayn kuma hadla horta qabsada qof ka gaaloobiyo muxuu ahaa hoos ka dhuuntay waa gooni laakiin luqadda muslimiinta luqadaha muslimiinta ay ka mid tahay ayada af urduug waa lamid af carabi waa saas waa luqad islaam luqadda islaam marka waxay wicaa u tahay waa xambaarsan tahay diintii dhaqankii islaamka wax badan ay xambaarsan tahay canuga mar kasta ood luqadiisa ka fogaada wuxuu ka fogaaday dhaqankii subanaa diinta ku qatomay wuxuu ka fogaaday diintiisii u fiirsada lidaalika ilmaha aan sawaaxili ku hadlo oo muxuu sujuuga loo yaqaan rasmiga sujuudku mogta maraatib martabo waa maraatib martabada u dambaysa waxaa wey kuwa aan ku hadlin wa aakhir almaraatib waa kuwa aanan ku hadlin nood istan hadda muxuu ahaa laga soo bilaabo meesha annaga aan joogno madheero ilaa laga imaado hadda meelahan ummadda wax u yaqaanaan sujuu annagana kuwo kale sujuu usii naqaano oo halkan muxuu ahaa nairobi iyo kuwo kale oo kuwaasa sujuu usii yaqaano waa jiraanoo kuwa east africa sii galay ma garateen waa maraatib baashi mogte sujuuga marka waan u dambeeyo oo af soomaaligaba aad yacni aanba bismi baan dhihin kuwaas ayaga ficlan walaalkood ma taqaanaa soomaaliga walaalkood maaha muslimka walaalkood ma aha waa cunugii ay isku fasalka ahaayeen wiilka marka wuxuu la saaxiibaya gabadhii ay isku fasalka ahaayeen oon af soomaaliga aqoonin gabadhiina waxay saaxiib la tahay wiilkii walaal kale ma lahan kan waa adeerka kan waa tan <laughs> waa eedada tan waa hakada waxaas danba kama lahan adigun baa badaaliba marka iyaga goonihii isula baxaanna kuwii aad adiga dhashay xataa somalia qaarkood yaqaanay isula baxaan waxay ku wada hadlayaan luqaddii marka lidaalika dadka aطraafta degan waa inay aad ugu taxadiraan ilmahooda inay luuqadooda ilaaliyaan waxyaabaha runtii laga yaaba in qabriga qofka ay lagu cuquubaday ay ka mid tahay ilmahaagii oo luuqad islaam yaqaano af somalia waa luuqad islaam in la ilaaliyana waa waxaa weya wax loo baahanya ka mid tahay inaad luuqaddii ka lumisa oo abtirkiisi nasabkiisi aad lumiso oo dhaqankiisii subanoo diinta ku qotamay ilaan dhaqankan soomaalida waxyaaba xun waa ku jiraan laakiin intiisa badan waa dhaqan suban eh, diintiisa iska lumisa aday ku taalla marka waxaad noqonaysaa qof dayaca alamaana lidaalika dadka halkaas ilmahooda ay ku barbaareen oo ilaa heer ay secondary ku dhameeyaan ay ku gaareen yacaduna nadam saasay farahay ku dhegan yihin kii alla sheekaystaba hoosuu fiirinaya wuxuusan sheegi karin si looga aamusan aan lahayn ayaa ku wada dhegan marka hala taxadaro haddii meelahan dhiiqada laiska joogi karna laiska jooga haddii in la baxa ay hala taxadaro oo ha lais ururiya hadda qolyahan hindidu waad aragteen qolyihii isticmaalka u keenay oo muxuu ahaa tareenka dhisaayeen ayaga halkaasa lagu keenay ingiriiska tareenka mabaasi ka soo ordaayey oo ilaa nairobi imaanayay ilaa halkaas waxaa weya rag dhisay wa waa kun iyo siddeed boqol iyo taqriiban sideetameyihii dadki yimid ay ahaayeen siddeetan iyo afar sideetan iyo shantii ilaa sagaa kun iyo sagaal boqolki taqriiban dadki iyaga ahaa maanta libiskooda waa libiskii daalkoodii waa libiski waa libiskii asia luuqadooda waa luuqadda asia muuqaalkooda waa muuqaalka asia wax iska bedelay haba yaraatee ma lahan waxa keene waxaa weeyaan waxay samaynayeen halla meel ay isla degayaan ilaa haddana waa sidii saliida ayagaa degnaan jir ayagaan u badnaan jir markay ummaddan kusoo yaacday bakla iskugu yar urursadeen laga sii wadaa marka hakada maifiya meel ay dhahaan soo afrikaan marka xaafadan soomaalida deganta masjid imaam shaafici wuu ku yeela <laughs> johannesburg hindiyaad degnaan jirtay faradheertaa soo gashay marka soomaalidii oo yaacaysaa timid kadibna ay ka gurteen hakada meel baa isku soo ururina waa laga sii bixin meel hakada marka waxaa u xidhiirtay dhaankoodii iyo bulsho arrimahoodii bulshada isku xiran marka haddii meel la dega steedyadan hadda xiran in la dega oo waxaa weeyaan boqol laba boqol saddex boqol oo guri laisku xirto laakiin meel gooni ah inamaa yakulu min diib min alhanam alkhasiya meel duur ah haddii aad degto allah ku naxariisto adigu waaba de mxuu ahaa inaad badbaado laga lakin awlaada khatar ay ku jiraan marka arrimaha loo baraarugsanaado waayahay baabu dikri maa yustaftaxu bihi alqiyaam baabu dikr maa hay ayuu baabu dikri maa shay sheegitaanka ayuu baabkan u baab yahay yustaftaxu lagu furfurta bihi isaga alqiyaamu istaaga markaa istaagaysa ood qiyaamuleelka bilaabaysa waa lagu furfurna wuuu rayay ayuu baabkan u baab xadid kun lix boqol iyo toban iyo todobaad xadiis xasan saxiix qaala imam bn sacd rahmatullah akhbarna cisma ibn fadl annumayri waa iqa qaala xadaثana zayd ibn xubaab alcukliy waa saduuq can mucaawiya ibni صaalح اxmsi waa saduuq lahu awhaam qaala xadaثna اأzhar ibnu saciid saduuq waxaa la yidhaha alxaraaziyi alxaraaziyi alأzhar ibnu saciid alxaraaziyi waa saduuq can caasim ibni xumayd waa saduuq mkhadrm qaala samictu waxaan ka maqlay ama sa'altu waxaan weydiiyey caaishata baan weydiiyey um اlmuminiin radia allahu taala ardaha um اlmuminiin bima kaana bima maxaabaa kaana u ahaaday rasul a rasulka sal yastaftixu mid ku furfurta qiyaama leyl habeenka istaagiisa muxuu ku furfuran jiray qaalat waxay tidhi laqad sa'altanii waxaad i weydiisay can shayin shay maa sa'alanii usan i weydiinin ah, canhu xaggiisa axadun qof qablka adi kaa horreeyaad i weydiisay kaana wuxuu ahday ninka marka waxay ku ammaanaysaa inuu qof faham fiican yahay aalibu cilmi fiican uu yahay ayay muxuu ahaa ku ammaanaysaa lidaalika ardaygaaga markuu su'aal camiiq ah oo yacni culus uu ku weydiiyo amaba meel fog taabanaysa waa inaad qalbiga aad ka dikriso in saxa tacbiir aad ugu faraxdo leanna waxaad dareemaysaa qofkaas inuu meel dheer toogani ya marka koleyba muxuu ahaa dalabat cilmi ayaan wadan dhammaanteen marka koleyba nin walba waxu dhigaa qofka aalib cilmiga marka su-aalaha badan waxba laguma naca waa lagu farxa weliba wax badan ay tari waaya saaltu caisha aya weyd bima maxaaba kaana u haday rasul sal sl yastaftiu mid ku furfurta qiyaama leyl habeenka istaagiisa qaalat waxay tii laqad sa'altani waxaad i weydiisay can shayin shay maa sa'alanii usan weydiin axadun maa sa'alanii uusan i weydiinin canhu xaggiisa axadun qof qablaka adi ka horreeyey kaana wuxuu haday rasul rasulka al sl slm yukabiru mid allah akbar yiri cashran toban jir akbar allahu akbar toban jir wayaxmadu cashran toban jeerna alla ayuu kumahadan jir subxana wataala alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah waysabixu cashran toban jeerna subxaana allah subxana allah subxana ayuu dhihi jiray wayuhalilu towxiidka ayuu limaan jiray cashran laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah wayastafiru cashran toban jeerna istikfaar ayuu limaan jiray astafiru llah astafiru hakada wayaquul wuxuu dhihi jiri allaahuma alla ikfir lii dembiga ii dhaaf allaahuma kfir lii wahdinii warsuqnii wacaafinii acuudu billaahi min dayqi اlmaqaam yowma alqiyaama allaahuma اllahu ikfir lii ii dhaaf wahdinii i hanuuni warsuqnii irsaaq wacaafini i caafi acuudu waxaan mangalaa bilah alweyn waxaan ka mangalayaa min dayqi min dayqi almaqaam makaano istaaga meeshaan istaaga ciriirigeeda inay igu ciririyowda yowma alqiyaamati ayaan rabbigan subxaana watacaala ayaan ka mangalaya u nabigan dhihi jiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigeena calayhi salaa slam marka saas ayuu ku ducaysan jiray ducadaas iyo istikfaartaas iyo dikrigaas intaan salaada dhumaceeda weyn la gelin oo aad u dheeraanin in muxuu adkaarta la hormariyo ayuu nabigeenna samayn jiray sala allahu calayhi waali wasalam iyo ducada dambaba xadiidka xasanun saxiix xasanun saxiix weeyaan saduuqa ka buuxso markiis ugu yaraan waxaa ku jirta cukli waxaa weeyaan waa saduuq ximsina waa waxaa weyaan saduuq azharna waa saduq caasimna waa saduq afar ya iqada iyo umuna caaisha radia allahu canha ardaha xadiidku lix boqol toban iyo sideedaad waa xadiid saxiix weyan qala imam nas alay akbarna sweyd ibn nasr almarwasi watiqatan tabtun qala xad anba'ana cabdullahi ibn mubarak can macmar ibn rashid walawsaaci xadiidka labadu waa isla wariyeen waxay ka wada wariyeen can yaxya ibn abi kahiir waiqatun tabtun mudalis can abi salamatin cabdiraxman waiqatun tabtun faqih can rabiica ibnu kacb عن ربيعة بن كعب alslmi waa صaxaabi jaliil radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa abiitu mid bari inda abiitu mid barya ayaan ahaa cinda xujrati الnabiy nabiga qolkiisa sal slm ayaan beri jiray alayh slat slam fa kuntu waxaan ahaa cinda agteeda weya agtiisa weyaan cinda xujrati الnabi nabi qolkiisa agtiisa ayaan degnaan jiray oon hurd oon saxan jiray yani guryihii isku dhowaa fakuntu waxaana asmacu mid maql nabigana sal slm idaa qaama hadduu istaag min leyl habeenka yaquul wuxuu dhihi jiray subxaana allaahi rabbi اlcaalamiin subxaana allaahi rabbi اlcaalamiin subxaana waxaa hufan oo nasahan oo xumaa o dhan iyo ceeb o dhan ka nasahan oo ka dahiran allah alla weyne rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa alhawiya ay waktan طawiila muddo dheer ayuu nabigu wuxuu ku celinaya subxaana allah rb اcaalamiin subxaana اllah rabi اlcaalamiin subxaana اllah rabi اlcaalamiin alhawiya marka waxaa weeyaan waa muddo xiin iyo zaman weeyaan uma yaquul wuxuu leeyahay subxaana اllahi wabixamdih subxana اllahi wabixamdi alhawiya xilli dheer ama xiin iyo zamanna saas ayuu nabiga dhihi jir sal slm labadaas ayuu nabigeena kusoo celin jiray calayhi الsalaatu wasalaam intuusan salaada gelin amaba salaada gudaheeda labadoo dhib ma lahan xadiidku lix boqol toban iyo sagaalad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna qtayb bn saciid qala xadaثana sufyaan an axwal axwal yani ibn sulaymaan ibn abi muslim waa iqa can طaawuus ibni kaysaan habt faqih can ibn cabaas wuxuu radi allahu tacala canhuma qala cbdulahi bn cabaas kaana nabiy nabigeen wxu sl sl ida qaama hadduu istaagmay leyl habeenka tahajadu wuu tahajud dukani qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu allahuma laka alxamd anta nuuru الsamaawaati waاlardi waman fiihin walaka alxamd anta qayaamu الsamaawaati wاlard waman fiihin walaka alxamdu anta maliku الsamaawaati walard waman fiihin walaka alxamd anta xaqu wwacduka xaqu wاljannatu xaqu wاnnaaru xaqu wالsaacatu xaqu wالnabiyuuna xaqu wmuxamadu sal sl xaqu laka aslamtu wcalayka tawakaltu wabika aamantu uma dakara qutayba kalimata macnaha wabika khaasamtu wailayka xaakamtu ikfir lii ma qadamtu wma ahartu wma aclantu anta almuqadimu waanta almuahiru laa ilaaha illa anta walaa xawla walaa quwata ila biاllah ducadaas qiimaha badan oo waxay dhaaftay ayna jirin ayuu nabiga dhaqan jire sal l slm markuu salaadda uu istaago qiyaamuleil allahuma alehw laka adiga ayaan laka ay ku sugnaatay alxamdu mahad anta adiga nuuru samaawaat samaawaadku nuurkooda ayaa tahay waalard waman fiihinna inta gudahooda ku sugan adiga ayaa nuurisay walaka alxamdu anta adiga qayaam asamaawaat samoodhinka midka u istaagitaanka badan oo ayaga joojiyey ayaa tahay waalard iyo waman fiihinna inta gudahoodii ku sugan walaka alxamdu adiga hadda ay ku sugnaatay anta adiga meliku samaawaat boqorka samaawaadka iyo alard ayaa tahay waman fiihina inta gudahooda ku sugan walaka alxamdu adiga ay mahad ku sugnaatay anta adiga xaq anta xaqun adiga dhab iyo xaq ayaa tahay weeyaan wacduka yabohaadana xaqun waa xaq waاljannatu jannadiina xaqun waa xaq wاnnaaru naartan xaqun waa xaq wاsaacatu saacadda qiyamay dhicitaankeedana xaqun waa xaq wاnnabiyuuna xaqun nebiyadana waa xaq wamuxamadu salى اllahu عalayhi waali waslm xaqun waa xaq laka aslamtu adaan kuu hogaansamay rabbiyow wa tawakaltu adiga ayaan ku tala saartay wa aamantu adiga ayaan ku rumeeyey uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay qutayba oo sheekha alimaam anasaa'i wuxuu sheegay kelimatan kelima oo macnaha macneed uu yahay yaa hilmaamay kelimada ninka hadda aan xifdin waa kee ya alimaam anasaa'i wa khaasamtu adiga ayaan cadowga islaamka iyo dadka diinta allaan ku toosnayn adiga ayaan kula murmay oon kula coloobay masأlaة اlwalaa walbara weyaan wa ilayka xakamtu adiga ayaan ku xuguntamay ikfir idhaaf lii aniga maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dib marsaday maxaan wax badan hormarsan ilah noo dhaafso rabbiga subxana wa tacaala wamaa akhartu waxaan dib marsaday wamaa aclantu wixii aan bannaanka soo dhigtay oo ummadda dhan ay ogsoon yihin ama in badan ay ogsoon yihiin wamaa asrartun waa jirtay anta adiga almuqadimu kii awliyadiisa hormarya ayaa tahay oo meel sare gaarsiiya wa anta almu'ahiru midka acdaadiisa iyo kuwa ilaahay ku caasiya gadaal marya na waa tahay rabbiyo laa ilaaha ilaah ma jira ilaa anta adiga mooyane walaa xawla xeelad walaa quwata awood annaga nooma nooma sugnaanin ilaa bilah alla weyne mooyane xadiidka kun lix boqol iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa una dambeya cashirka insha allahu tabaaraka wa tacaala qala imam nas alي abana mxamed ibn slmt muraadi wa iqat habt qala ambana ibn اqasim cabdiaman qasim wa iqat faqih an malik dahijr qala xadaanii mahrama ibnu sulayman alasdi wa iqat can kurayb kurayb kunyadiisa ma taqaanaan abirushdiin sooma hy ibn abi muslim kurayb ibn abi muslim wa iqat ana cabd lahi bn cabaas ibn cabdilmualib radia allahu tacala canhuma ahbar wuxuu sheegay annahu cabdillahi bin cabaas baatay inuu baryey cinda maymuunata ummi muminiin ummimuminiin ah, maymuuno gurigeed inuu baryey habaryartii ahayd wa hiya aydan khaalatuhu waa habaryartii ooyay la dhalatay hooyada cabdullahi bin cabaas radia allahu tacala canhuma fadajaca uu saxday cabdullahi bin cabaas fii cardi alwisaadati firaashka balarkiisu ku saxday gudub ahaan ugu saaxday ille waa nin yar mogta wisaadada marka barkinta caadiga ahna waa la dhihi karaa laakiin xilligaas wax ka yara weyno yara fidsan ahayd firaash ahaan wadajaca rasuula nabigan wuxuu ku sa sal slm ahluhu reerkiisana fii tuuliha dhirarkeeda ay ku saaxdeen ayaga dhirar ay ugu saaxdeen cabdillahi bin cabaasna gudub ayuu ugu saaxday waa hal la socda allahu akbar fanaama wuu saxday rasul sl slm wuu hurday xataa ida intasafa leylu habeenkii goorta uu bartanmay ama kala qaarmay aw qablahu ama ka hore ilaa qaliila in yar aw bacdahu ama kuwa bartamaha kala qaarmay bacdahu qaliila in yar adi waa markii habeenkii uu nuskiisa la gaaray istayqada rasuula nabiga lagu baraarugay sal slm fa jalasa wuu yamsaxu isagoo ka tirtiray annowma hurdadii can wejhi wejigiisa biyadii uga tirtiray sal slm yani hurdada nabi maxamed xataa way qabanaysa sala allahu alayh waali wasalam uma kadibna qara wuxuu arkay nabigana sal slm alcashar aayaat tobanka ayadood alkhawaatim ee khatimta amaba lagu khatimay min suurati aali cimraan lagu khatimay ayuu akhriyey tobanka ayadood dambe uma kadibna qaama istaagay ilaa shan nin qirbad iyo sibraar biyo ay ku jiraan mucallaqatin la soo oo loo diyaariyey fatawada'a minha uu ka weyse qaatay fa axsana wuduu'ahu weysadii ayuu wanaajiyey uma qaama wuu istaagay siwaa riwaayo kale sheegay inuu nabiga calayh sal slam uma qaama wuu istaagay yusallii isagoo tukani qaala cabdullahi wuxuu yhi cabaas faqumtu anna fuq ayaanir waan istaagay xaggee la jiifi nebi maxamed aa tukani sal lla slam agtaada hadii marba lagu tukada adi jiif kuma yeelo fa waan sameeyey mitla maa sanaca wuxuu sameey o kale ayaan sameeyey intuu akhriyaan akhriyey wejiga hordada iska tirtiray waan weyse qaatay wahaakada uma dahabtu waan dhaqaaqay faqumtu waxaan istaagay ilaa jambihi dhinaciisa ayaan istaagay dhanka bidaxda ay welibay ahayd meeshuu istaagay fawadaca rasuullah nabiga alle wuxuu saaray yadahu gacantiisa ayuu saaray alyumna midigta calaa ra'sii madaxayga wa akhada wuxuu qabtay biuduni biuduni dhegtayda alyumna midigta ah ayuu muxuu ahaa qabtay yaftiluhaa isagoo maraamari saasuu marmaraya saasuu dhihi waay fasalla nabiguu tukaday sal slm rakcatayn laba raka ayuu tukaday uma kadibna rakcatayn laba raka ayuu tukaday waa afar uma kadibna rakcatayn laba raka ayuu tukaday waa lix uma kadibna rakcatayn laba raka ayuu tukaday waa siddeed uma kadibna rakcatayn laba raka ayuu tukaday waa toban uma kadibna awtara mise waa laba iyo toban uma rakcatayn laba rakc waa laba iyo toban uma awtara witr ayuu tukaday meeqay noqotay marka saddex iyo toban uma dajac uu iska saaxday xataa jaahu ilaa uu ugu yimaado almuadin muadinkii fasallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba rakca khafiifatayni waa xilligii salaada fajr ay dilaacday sidaa weeyaan markuu inta istaagay nabigeena sal slm uu soo wareejiyey dhanka midigta ayuu iska joojiyey nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam marka qiyaamuleylka nabigeena habka uu tukan jiray saas ayay ahayd hada wallahu aclam wsal اllah wslam abdin rasuul mustafa